aswaatul khayr waxay idiin soo gudbinaysaa mu'asaasada utruja mawjadaha aqoonta miirihii ka soo baxay midigta ku haynaayo mu'asasada utruja mawjadaha aqoonta mirihi ka baxay midigta ku haynaayo miirihii kasoo soo baxay midigta ku haynayo mugdigiyo iftiinka munkarkiyo macruufka ma ay wada ekane maasha allahuye mugdigiyo iftiinka munkarkiyo macruufka ma ay وذلك لما شاء الله mu'asaasada u turja mawjadaha aqoonta miirihii ka soo baxay midigta ku haynayo mu'asaasada u turja mawjadaha aqoonta miirihii ka soo baxay midigta ku haynayo mufti calimayo mahir qur'aan xifdisan midkay ka aflaxayn mudnaan udrujaale maahir qur'aan xifdaysan midkayka aflaxayen mudnaan udrujaale midkayka aflaxayen mudnaan udrujaale mujaahid majeste maataada ilaaliya midkayka aflaxayen mudnaan udrujaale mujaahid majeste maataada ilaaliya midkayka aflaxayen mudnaan udrujaale muasaasada utruja mawjadaha aqoonta mirihii ka soo baxay midigta ku haynaayo mu'asasada u mawjadaha aqoonta mirihii ka soo baxay midigta ku haynaayo mirihii ka soo baxay midigta ku haynaayo